alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaynu ku soo jiray kitaabkii islaaxu lmujtamac darsigana waa kii labiyo tobnaad oo marka kitaabka ka tirsan oo iska lahaa sheekhii maxamed ibnu saalim albayxaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi alxadiidu situun xadiidka lixdanaad can cabdilaahi bni cumar bni اlkhadaab waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma anna nebiya nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama qaala wuxuu yidhi laa tasaaluu ka zuuli mayso almas'alatu dawarsiga iyo tuugsigu biaxadikum midkiin xataa yalqaa ilaa uu kala kulmo allaaha alle walxaal laysa fii wajhihi qofkaa wejigiisa aysan ku sugnayn muscatu laxmin cad yar oo hilibana iyadoon lagu arag jaan yar oo hilibana wejigiisa isagoon lagu arag oo wejigu muruxsan yahay ayay dadka dawarsadaa qiyaamada ilaahay kula kulmayaan rawaahu albukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaa jira xadiid kale oo muslim uu wariyey oo nebigeennu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama man sa'ala annaasa amwaalahum takahuraa qofka dadka xoolahooda warsado oo weydiista asagoo wax ku badsanaya daruuro ku kaliftayna aysan jirin fa innamaa yas'alu jamrah wuxuu un wax weydiisanayaa oo qaadanayaa waa dhimbil dab ah falyastaqilla aw liyastakfir ama ha badsada dhimbilaha ama ha yaraysto laakiin waa wax inuu ku gubto maahane marna uusan ku qaboobaynin adduunkana raaxo ma leh aakharana weji muruxsan ayuu ilaahay kula kulmayaa subxaana wa tacaala ibnuqayim baa wuxuu tilmaamayaa dadka dawarsada shaqada iyo xirfaddana ka dhigtay inay dadka wax weydiistaan magacii dooni ha u bixiyeen shaxaad ha ku magacaabeen tuugsi ha yidhaahdeen dawarsi ha yidhaahdeen daruuro iyo xaajo ku kaliftana aysan jirin ee dhaqan iyo caado ka dhigtay sida magaaladan aan joogno nairobi aadka ugu badan wuxuu leeyahay dadka noocaasi ilaahay dulmi bay ka galeen qofka ay wax weydiisanayaanna dulmi bay ka galeen naftooda ayaga ku jirtana dulmi bay ka galeen ilaahay dulmiga ay ka galeen waxaa weeye asalku waxaa la yaqaanaa ee su-aasha bani aadamka la weydiistaayo inay xaaraam tahay xaajo iyo baahi haddaysan keenin rubuubiyadii ilaahay ayuu meel kaga dhacay buu leeyihi sababtu meel uga dhacayaana waxaa weeye faqrigiisii iyo baahidiisii iyo dantiisii meeshii la rabay ilaahiga wax walba awooda inuu u bandhigto u sheegto buu kala leexdo wuxuu isyidhi shoo ilaahay wax kuu tari maayo meel kale ah waa gaf ilaahay uu meel ka gelaya wey subxana watacaala qofkaasi waxaa la rabaa markay baahi kugu timaado oo xaaja kugu timaado oo duruufi kugu timaado wixii sharcigu kuu tibaaxay waa meesheeda oo laga soo reebay inaad ilaahay la aadi subxaana wa tacaala inaad isaga gacmaha u taagatay mar walba ilaahay bari laakiin mararka qaarkood oo ilaahay bari ayaa waxaa kuu bannaan bani aadamna inaad wax weydiisatay haddii shuruudeeda la helo ayib marka markii la rabay baahidiisa inuu ilaahay u sheegto ilaah waxaanan u baahnaa ilaah waxaan isii ilaahu icaymi ilaa uu bani aadam la aadaya mar walbeetaba marka meel buu kaga dhacay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa intaa weheliya ooy culimmadu leeyihiin mas'aladaada iyo baahidaada wax allaale waxay doonay ha noqotee ruuxa kafayn karoo lahubo boqolkiiba boqol waa allaah laakiin bani aadamka markaad wax weydiisatid inay wax ku siiyaanna waa dhacdaa inay wax kuu didaanna waa wax la arko laakiin allah subxaana wa tacaala wax allaala waxaad u baahan tahay asaga haya qodobka labaad qofka inta ilaahay ka deeqtoomay dadka baahidiisa u bandhigtay waynu sheegnay xuquuqdii ilaahay dulmibuu ka galay wuxuu kaloo dulmi ka galay qofka uu wax weydiisanayo sababtoo a ah qofkan isagoo iska caadi ah oo aadan waxba ku lahayn baa laga yaabaa intaad u timaadeen inaad tira waxaysiih markaasaa xaq aadan horay ugu lahayn baad dul saaraysaa iyo culays mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay kuwa waajibtaba mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuusan inta waxba kuhayiraado waxba ku siin maayo haddana intaas uu ka dareeman laftirkeeda culays qof walaalkaayaa maanta kuu yimid waxbuu ku weydiistay waxna maadan siinin waxna maba haystaba inuu xarajkaa iyo ciriirigaa dareemo adaa ka qayb qaatay oo culayskaa geliyey dabcan dadkoo dhan hawshaas ma wada aha dad waxaa jirta bani aadamka inay wax weydiistaan ay u bannaan tahay oo nebigeen u sheegay sala allahu calahi wasalam ruuxa noocaasoo sidaa wax ku weydiista ruuxuu wax weydiistay dulmi kama gelin naftiisa dulmiga uu ka galay waxaa weeye wejiga qofka bani aadamkaahi biyuu leeyihi karaamuu leeyihi waa dhowrsoon yaha markaad wejigaagii bartida warsi iyo dadka inaad gacanta u taagatid wejigaaga biyihii iyo xishoodkii uu lahaa iyo karaamadii ayaad u qoonsanaysaa dubkaad ka qaadda marka wejigaagii sidaa awgeed u fiirsada dadka tuugsado oo dawarsado bani aadamka wax weydiista inta badan in ilaahay u naxariistay maahane dhaqanxumadaa ku badan haddii wax loo diido wuu caytamayaa wuu dagaalamayaa buuq buu kicinahayaa rabshuu kicinahayaa wejigiisibaa waxa ka dhintay sariigashadii iyo xeshoodkiibaa ka dhintay dhaqan fiican marka maaha waa dhaqan aada u liita wax sababaya qiyaamada inaad timaadid adigoo wejigaagu muruxsan yahay maxay wejigaagoo muruxsan laga wadaa waxay culimmada qaar ka mid u tilmaameen qoraxda qiyaamada waa la soo dhowaynayaa dadkana waxaa laga dhigayaa dharka qoraxdiina meel dhow baa loo keenaya ayadoo awalba kululayd haddana la soo dhoweeyey baa wejigii xubnihiisa ugu sharafta badnaa ayaa waxaa laga dhilahayaa dubkan kore iyo hilibka saaran iyo laga qaadaya markaas alqaawin markii hilibkii laga dhammeeyo oo la diiro qoraxdiina soo dhowaato xanuun aysan qoraxdu dadka kale ku hayn bay asaga ku haynaysaa leanna wejiga wixii difaaci lahaabaa laga dhila oo laga xayuubiyey culimmada qaar ka midu waxay leeyihiin isagoon wejigiisa dhibic hilibu lahayn buu la imaanayaa waxaa laga wadaa aan dhibic hiliba ku lahayn amcad hilibah isagoon ilaahay agtiisa wax wasan iyo qaymaa ka lahayn buu imaanaya oo karaamo la-aan ah maadaama uu baahidiisii ilaahay kala leexdoo meel kale la aaday abaalkiisaa ilaahay wuxuu ka dhigayaa qiyaamada isagoon ilaahay agtiisa qaymo ka lahayn inuu yimaado khalaas sidaa awgeed masalada bani aadamka wax la weydiistaa iyo dawarsiga iyadoo magacyo badan loo kala bixiyey dad badan baa ku tuugsada dowladaha ku tuugsada muasasaad ayaa ku tuugsada dadkan waxu qabanaynaa qolyahaasaan waxu tarnaa markaasaa inta ummad xoolo laga soo aruuriyo ayaa haddana laga yaabaa in lagu tigrifalo oo wixii la raba laga sameeyo xuquuqda noocaas waa in la iska ilaaliyo baahidaadana ilaahay uu sheego subxaana wa tacaala wax allaala waxaad u baahan tahay kabta suunkeedu hadduu kaa go'o oo kharashaad ku kabatidaad weydi ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyey cumarkii ibn alkhaaabi ina khaaab ahaa ibni alkhaaabi ina khaaab ahaa radia allaahu canhuma anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa tazaalu ka zuuli mayso almas'alatu qofka masala su-aasha iyo dawarsigu biaxadikum midkiin ka zuuli mayso maxaa laga wadaa qofkii hal mara wax ka dhacaan oo ka toobadkeena lama haysto laakiin qofka dhaqan ay u noqotay oo uusan kaba zuulaynba inuu bani aadama wax weydiisto kaasaa laga hadlaya xataa yalqaa ilaa uu la kulmo allaaha alle walaysa fii wejhi walxaal laysa fii wejhihi wejigii dhexdiisana aysan ku sugnayn muscatu laxmin muscatu miimka waa la godayaa zaa'idana waa la reebayaa musca muscatu laxmin qidca yar iyo jaan yar oo hiliba asagoon wejigiisa lagu arag oo wejigii uu diiran yahay ayuu ilaahay la kulmayaa rawahu albukhaari wa muslim alxadiidu alxaadi wasituun xadiidka lixdan iyo koobaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu caninnebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu dadka diinta ha ku adkaynina wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu dadka diinta ha ka cayrinina ha ku dirinina rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkanu afar jumlo ayuu ku hadlay nebigeenu sala allahu calahi wasalam meesha inta inoogu qoran yassiruu iyo wabashiruu waa laba amar labada qaybood hore tan ugu horraysa iyo labada dambe tan ugu horraysa yassiruu waa amar ficil amar waay wabashiruuna waa ficil amar wabashiruu kan ka dambeeya iyo wayasiruukan ka dambeeyana waa laba nahyi laba shayna waa layna amray labana waa laynaga reeba labada layna amray kan koowaad waxaa weeye yasiruu fududeeya maxaan fududaynaa waxaan fududaynaynaa cibaadooyinka ilaahay aynu caabudayno quluwi iyo xadgudub ku samayn mayna iyo ka badbadin si cadaalad ku dheehan oo wanaagsan oo nafteenna u roon oo ilaaheenna raalli gelinaysa ayaynu cibaadaysanaynaa waa cibaadada shakhsiga hon ilaahay la leelahay mucaamalaadka qaabka dadka aad kula dhaqmaysidna ayadana waxaa kuu taalla yasiruu fududeeya qof wanaagsan hadal macaan ficil qabow erey wanaagsan dhaqan macaan inaad noqotid baa la rabaa qofka kan oo ad adag oo ummaddo dhan la dirirahaya oo dagaalamaya oo rabsho socota iyo dood iyo qarshashac inaad noqotid lama rabo sidaa awgeed baa laga yaabaa dhimrinta khalqiga ilaahay aad u dhimrinaysid ereyga wanaagsan oo aad kula dhaqmaysid inuu sababo dad badan inay hawshaas ayada ah hanuun iyo khayr ku soo gaaroo ku qaataa ajarkeedan aad wax ku yeelatid walidaalika nebigeennu wuxuu leeyahay maa kaana arifqu fii shay-in dhimrinta iyo turitaanku shay ma gasho ilaa zaanahu wuu qurxiyaa wuu naashnaashayaa wuu sharfayaa wuu karaamaynayaa dhimrinta iyo marka fudaydinta waa inaan laga tegin ayib walaa tucasiruu dadka diinta ha ku adkaynina mucaamalaadka aad la dhaqmaysaanna ha ku adkaynina cibaadada aad ilaahay caabudaysaanna ha ka badbadinina ayadana intuu dhanbu way soo gelaysa intuu dhanbu way soo gelaysa maalan qofka eh, hadduu yahay mucallim ardada uu wax u akhrinayo macallinka u yahay inuu u fududeeyo yasiru uusan ku adkaynin maadada uu akhrinayo wax mustawahooda iyo maankooda iyo maskaxdooda ka weyn uusan u sheeginin uusan hawshii culays kaga dhiginin saasaa la rabaa ardada inuu isjeclaysiiyo uu wax u dhigayo qur-aanka uu dhigahayo uusan la dagaalamin macalin uun ul haysta oo ardadu ul maahe wax kale aysan ku baran oo bidhaantiisa ardaygu markuu arko uu fiigaya cararaya sii bahal duurjoog ah iyo macalin markuu ardaygiisa uu arko in ku soo ordayo uu salaamayo u dhunkanayo uu ixtiraamayo farxad u dareemayo waxa ay barayaanna waa kala saamayn badanaya mustaqbalka noloshoodana saamayn buu kala yeelan adugu markaad yarayd dadkii ku dili jiray oo ku canaanan jiray oo ku dhibi jiray ayagu hadday doonaan tarbiyaha ula jeedeen iyo dadkii madaxa kuu salaaxi jiray oo ereyga wanaagsan kugu oran jiray xanjada iyo nacnaca ku siin jiray haddeer adoo nin weyn ah isku saamayn kuma ah adoo nin weyn ah lixdan jir toddobaatan jir siddeetan jir waagaad yarayd kuwii kula soo dhaqmay weli qalbigaaga saamayn bay ku leeyihin sidaa awgeed baa waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu fudaydka diinteennu ay leedahay uu dadka kula dhaqmo dadka diinta u fudaydo macallimka sidaasaa laga rabaa ayib imaamka dadka tujinaya waxaa laga rabaa yasiru inuu dadka diinta ilaahay u fudaydiyo waayeel baa gadaashiisa ku tukanaya qof xanuunsan baa gadaashiisa ku tukanaya mid daciifaha gadaashiisa ku tukanaya mid dulxaajati baa gadaashiisa ku tukanaya mar walba hadduu yidhaahdo qur-aanka dheerdheer baan ku tujinaya oo uu yidhaahdo wardi baa meel u marahayo wardigaa unbaan u wadi bas wardigiisuna wax dheer ma ahna wax gaabanba uusan u lahayn dadkiiiyo ummaddii uu dhibayaa lama raba sidaas yasiruu imaamkana sidaasa laga rabaa madaxweynaha ummadda hogaaminaya bulshada maamulkii iyo noolaanshihii iyo khayrkii iyo qaabkay waxu tabcan lahaayeen inuu u fududayaa la rabaay caqabad intuu ku noqdo noloshoodii o dhan inuu ka soo xirxiro lama rabo yasiruu marka waa qaacido caam ah oo meel kasta gelaysa weeye waxayna ku tusinaysaa hadalkii nebigeenna sala allah caleyhi wasalam oo ahaa jawaamiculkelim nebiga in la siiyo war murtiyeed eray kooban macaani ballaaranna xambaarsan walaa tucasiruu ereygan ah labadan dambe wabashiruu walaa tunafiruu dadka u bishaareeya yaa loo bishaaraynaya adugu isu bishaaree oo isugu bishaareeya maqhribkii baa tukatay ilaahi baad bariday waxaad nafta ugu bishaaraysaa ugu sheekaysaa insha allahu ilahay inuu ka aqbalay ducadii isu bishaaree adugu ummadda khayr iyo wanaag ugu bishaareeyoo himiladeeda fiicnaysi meel fiican inay higsato kuu tarbiyeeh haddaad laakiin niyadda ka jirti ka rido atraad bas waa kuu dhammaatay balaayaa la sheegay waa kuu dhammaatay ma noolaanaysid astaamahaaga sidaan u jeeda waxa weeyaan xanuunku saasoo kale hadduu kuu qabta bas weeye oo qofkiiba aad ku abuurtay rucbi lama rabo laakiin bashir haddaad adigu khayr samaysi bishaarayso ilaahay waxaad ka rajaysaa inuu kaa aqbalayo qofkii walaalkaayo walaalkaayahoo khayr iyo wanaagaad ku aragto u bishaaree xumaatakaad ku aragtay adoo u digaya haddana bishaare iyo khayr kalena dareensi qaabkaasaa la rabaa marka xadiidku nebigu inu leeyahay yasiruu diinta fududeeya fudaydka diinta xaggee laga raadinayaa ma dadka hawadoodu say jeceshahaybaa mise diinta ilaahay baa loo fiirin diinta ilahay baa loo fiirinaya haddii la yidhaahdo dadka hawadooda ha la raaciyo oo sidaa idinku jeceshihiin baa fudaydka laga wadaa hadda qaar baa odhan lahaa salaadda maqrib baa nagu culus marka labaan ka dhiganaynaa casarku waa afar saddexaa laga dhigo duhurka isagaa hala iskaba dhaafay odhan lahay dadka qaarkood waa haddii yusriga hawadooda loo reebo iyo si ay jecel yihiin laakiin yasiruu iyo wabashiruu iyo walaa tucasiruu cusriga iyo yusriga iyo tabshiirka iyo tanfiir cadamu tanfiirka kulli waxaa miisaan u ah ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam ayagaasaa lagu miisaamaya waxa aad la timid oo adigu aad leedahay waa wax fudud waxa aad timid oo adigu aad leedahay waa bishaaro kitaabka ilaahay hadduu ku fudud yaho bishaaro ku yaha waa khayr iyo nabad hawadaada hadday tahay laakiin manhajka alla uu khilaafsan yahayna si kastou kuula fudud yahay baraka iyo khayrka ma soo socdo wabashiruu walaa tunafiruu dadka diinta ha ka cayrinina waad garanaysaan mucaadi ibnu jabal oo nabiyullaahi maxamed cishaha la tukaday ayaa inta ka tegay oo xaafadday deganaayeen oo reerkoodu deganaayeen tegey wuu cishaha halkaa ku tujin jiray tiisiina nebigu la soo tukada xaafidulqur-aanna wuu ah dad maantao dhan beereley ahaa oo soo shaqaysanaya oo xamaalanaya oo raba inay hore ka sexdaan habeenkiina laga yaaba salaatuleyl inay tukanayaan waqti eer soo jeedayaan buu bacdal cishe nebiga la soo tukaday oo cabaar la soo jooga wuxuu u bilaabayaa suuratulbaqara cishuhu ku tujinayaa suuratulbaqara marka tartiib rukuucda sujuudda si u kala dhigdhigaya kaala wiil yar ah oo gaadiidkiisa watoo neef watay baa inta yimid wuxuu isyiri cishaa aad ku xihati markaasuu wuxuu arkay cisha cishahan cisho dhow inuusan ahayn suuratulbaqara la dhammayn raba camal salaadii buu ka goostay gooni buu u tukaday gaadiidkiisana waa ka haysta markuu salaaddii ka baxaa loo sheego lyhi mucaadow inankii yaraa salaadiina waa kaa goostay waana tegay xukun buu dhab ku siiyey ninka la yihahdo mucaad ibnu jabal wuxu yidhi waa munaafiqkaas munaafiq weeyaanb sababtoo a ah salaadda cishaha iyo soo munaafiqiinta kuma cuslayn xukumkaasu saara ilaahay amarkii wuxuu yidhi nebigana waan u sheegayaabi wax u sheegay kaala arag wiilka yaraana waxaa loo sheega mucaad waa ku xukuma munaafiq inaad tahay ku sheegay yaa lagu yidhi isna wuxuu yidhi ballan waxaa ah, waa nebiga inaan u sheego nabigaa la isula yimid marka sal alla alay slam subix labadaba wuu waraysta wiilkaa lagu hormara marka ka waran markaasuu wuxuu nebi maxamedow beereley baan ah salaadana inaan jamaacada ku tukadaan rabi neefkaygi baan meel ku xirto salaadaan galay mucaadna waa nagu dheereeyey markaan awoodi waayana waa ka tegay waa ka goosto waa tukada salaadaydii nebigu aad buu ugu xanaaqa mucaad aad buu ugu ceeshooda ugu xanaaqay wuxuuna ku yidhi ina minkum munafiriin waxaa idinka idinka mida miyaa kuwa dadka diinta ka cayrinayao ku diraya mar dambe dadka haddaa jujisa ha u geli ceshahoo kaleeto sabixismo iyo waleel iyo suuradaha gaagaaban suwarkaa ku tuji hawshii munaafaqnimadana wiilku wuu ka hadlayo wuxuu yidhi hawsha munaafaqnimada jihaad baan gelaynaaye markaan jihaadka gallo cadowgu yimaado markaasi aniga mucaad noo tallaabiyo inaan munaafiq ahiyo in kaleeto su-aal baa wiilka nebigu weydiiyo wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiin adiga hadday intaas kugu dheertahay suuratulbaqara aduu maxaa ku tukataa horta waxaan ku tukataabi anugu faatixadaan akhriya ilaahayna jannaan weydiista cadaabkana waa ka magangalaabi laakiin rukuucdan iyo sujuuddaan markaad dheeraynaysaan nuhnuhdaan adiyo mcaad aad timaadaan waa ducada allabariga ah waxaan adla nuhnuh tirahdaan hoos u akhridaan anugu ma aqaanbi markaasaa nebigu yidhi waxa aan la nuhnuhleenaho aad maqlays oo labadaasbi ilaahuna jannee hanana cadaabi intaa waxaa u lahaa baanu dandin ku celcelinaynaa bi nebigu sal lay slam marka wiilkiina markii dambe waa shahiiday oo nebi maxameda mucaad waraysto yidhi war ninkai hameenkii bal ka warrano inaa la doodahayay nebi maxamedow run buu sheegaybi anna been baan sheego anaa ka khaldanaybi ninkii waa shahiido dagaal buu ku dhintaybi munaasabadu marka waxaa weeye inaan dadka diinta ilaahay lagu dirin ee la jeclaysiiyo loo maceeyo waxaa weeyaan looga warramo khayrkeeda iyo maxaasinteeda laakiin diinta ilaahay aan dadka lagu dirin qaabkaasaa la rabaa haddaad inta xumaato samaysid xumaatadii diinta ilaahay u tiirisid dad badan baa laga yaabaa diintii inay haddana kaa kaga sii fogaanayaan dee been abuurashana way tahay ilaahay diintiisu waxaysan qabin aad u tiirinaysid can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu can caninnebiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu dadka diintaa ku adkaynina cibaadaadka ha isku adkaynina mucaamalaadka dhexdiinna iyo dhaqanka idin dhex maraya iyo xiriirka ha adkaynina wabashiruu bishaareeya dadka u bishaareeya oo naftiinna bishaaraysta walaa tunafiruu dadka diinta ha ka cayrinina oo khayraadka ha ku dirinina ayib rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey alxadiidu thaani wasituun xadiidka lixdan iyo labaad can abi saciidin alkhudriy waxaa laga wariyay radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ayu nnaasi dadka keeba afdalu uu fadli badan yaa rasuulallahi rasuulkii allow riwaayo kale waxay ishaaraysaa ayu nnaasi akmalu iimaana nebi maxamedow dadka ruuxee iimaankiisu ugu kaamilsan yaho ugu buuxitaan badan yihi qaala nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mu'minun ruux mu'min ah oo yujaahidu dagaalamaya binafsihi naftiisa iyo wamaalihi xoolihiisa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana kula dagaalamaya oo ku bixinaya qaala ninkii wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga ruuxaas qaala nebigu wuxuu yidhi uma rajulu nin ayaa ku xiga muctasilun dheeraaday fii shicbin meel laab ah ama gol ah oo min ashicaabi golaha iyo ama ka mida laababka buuraha kaasoo yacbudu caabudaya rabbahu rabbigii wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay yataqi ka baqaya allaaha alle wayadacu kala tegaya annaasa dadka min sharihi dhibkiisana ummadda ka haysanaya ayib xadiidkaa nabigeenna su-aal baa la weydiiyey sala allahu caleyhi wasalama dadka yaa ugu fadli badan oo ugu fiican wuxuu nebigeennu ku tilmaamay qof mu'min ah kow mujaahid ah labo naftiisa iyo maalkiisa ku dagaalamaya saddex meesha uu naftiisa iyo maalkii ku bixinayana ay tahay fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa iyo dariiqiisa iyo jihaadka ruux ku bixinaya weeyaan su-aashaa markuu nebigu ka jawaabay su-aal labaadba haddana la weydiiyo waxaa la yidhi yaa ku xiga wuxuu nebigu yidhi tuma rajulun muctasilun fii shicbin min ashicaab nin ummadda ka dheeraaday oo meel buur laabkeeda galay oo halkaa rabbiguu ku caabudaya salaaduu tukanayaa sakaduu bixinayaa cibaadooyinkiibuu la imaanayaa ilaahiisuu meeshaa cidladaa kaga baqaya wixii sharow asagu uu lahaana ummadda waa kala dhex dhexbaxayoo cidna dhib u geysan maaya af iyo adin midna ruuxaa ayaa ummadda ugu fiican oo labaadoo soo raacayuu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ayib xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oo culimmadu ay leeyihiin mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi qof mu'min ah oo naftiisa iyo maalkiisaba huray jidka allana ku huray waa qof waajibaadkii caynigahaana u istaagay tanna ku daray wey maalan ma aha qof salaaddii dayacay oo odhanaya naftayda iyo maalkaygaan hurayaa oo jihaad baan gelaya waan weligii fooda dhigaynan maaha wax laga hadlaayo waajibaadkii cayniga ahay oo fardulcaynka ahay oo salaadii iyo tahaaradii iyo ruux soo u soo qumay oo ka soo faa'iidaystay tan ayadaana markaas ku daray ruuxaas weeye waxa laga hadlayo ee asaasiyaadkii ruux dayacay maaha waxa laga hadlayo ayib fadiiladaasu marka ruuxaasi koobay waxay culimmadu tilmaameen oo sheegayaan waxaa halkaa ka muuqanaya qofka mujaahidka fadligaa ah wuxuu ku yeeshay naftiisii horta waa bixiyey maalkiisiina waa bixiye labadaba waa midda labaade nacfiga uu qabanayaayey waa nacfi mutacadiyaho ummadda wax u tarayo ummadda diintoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii iyo wuxuu dhan uu difaacahayo waxay ummadda wax ku noqotaana waa jihaadkaa sharciga ah ayib waxaa kaloo meeshaa ku sugan ay culimmadu sheegeen xadiidkana ka muuqda qofka mu'minka ah waxaa u fiican inuu noqdo qof munfarida oo ummadda ka dhex baxa goonidiisana u cibaadaysta sharkiisana ummadda ka haysta laakiin waa goorma waa markay fitan iyo masaa'ibi dhacaan ummaddii xaq iyo baadilkii la kala garan waayo inuu diintiisii ka fidnoobana uu ka baqo ayagana uusan waxba ka sixi karin oo ka qaban karin isaguna lafihiisu u baqaya waxaa u khayr badan oo u fiican duur cidlaa intuu tago xoolihiisa ku tabcado salaadiisana inuu ilaaliyo waajibaadkiisa ummadda muslimiintana qalbiga khayr ugu hayo o u duceeyo wuxuu ku biirin karana ku biiriyo sharkiisana laga badbaado oo halkaas ayadaa uu joogo sababtu waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin ruuxa dadka dhex gala oo ikhtilaadkooda badiya aaminkama aha inuu ku dhaco ruuxaasi fitan iyo balaayooyin iyo qiibo iyo xan sidaa ogeed waxaad u fiirisaan dadka inta badan meelaha fadhi kudirirkaa fadhiista aaminka ma aha aad bay ugu badan tahay inay wax caayaan inay xadgudbaan inay dadka xantaan inay waxaweya ayaga laftirkooda mararka qaarkood arkaysa ayagoo la kala hayoo dagaalamaya ikhtilaadkoodaasi marka ilaahay buu kaa fogeeyey ilaahay kuma dhoweyn waxaa kuu dhaami lahaa adoo ka dhexbaxay oo masaajka gala waxaa kuu dhaami lahaa adoo gurigaaga iska joogo iska wardiya waxaa kuu dhaami lahaa magaaladii iyo maqaaxiyihii iyo meelihii dadku fariisanaya haddaadan ka maarmaynin kursi gooniya iska fadhiiso laakiin soomaali kulligood kooda yar iyo kooda weynba wada siyaasi ay yihiin oo siyaasaddii la falanqaynayo oo ragaan aqoonin ayaga waxna aysan u tari karen waxna isugu olin laga hadlayo maantao dhan oo inta la dagaalamo gacanta la isula tegayo mararka qaarkood oo qabaa'il aan waxba kaa galabsan lacaayahayo la jaa'ifaynayo hawshaas ayadahay mashaakil badan bay leedahay ilaahayna waa kaa fogeynaysaa adigana suncaddaadaay dilan waxna kuu kordhin mayso dantaadana ma acmaasha aadka u fadliga badan buu ka mid yahay marka al-ictisaalu cinda alfitan markay fitan iyo dhibaatooyin dhacaan in ummadda laga dhex baxo haddaadan waxba ka qaban karin xadiid baa jira nebigu uu leeyahay sala alla alih wasalam mu'minka dadka dhex gala dhibkoodana ku sabra ayaa ka khayr badan midka aan dadka dhex gelin dhibkoodana aan ku sabrin waa goorma waa markaa tahay ruux qawiyo waxaan wax ka qaban kara ku dhex jir dhibkooda ku sabar waxna ka sax adiguna ha ku afoobi laakiin cagsi hadday tahay ayagu hadday ku saamaynayaan oo ku jiidanayaan oo waxoodii kugu shubanahayaan inaad ka dhex baxdaa kuu fiican xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nebigeenna dulqaadkiisa sala allahu calayhi wasalam dadka wax ka baranayo wax ka faa'iidaysanaya u dulqaadanaya su-aal baa la weydiiyey uu ka jawaabay yaa ku xigaaliyey su-aashaas su-aashaadu hal xabay ahayd waa kaaga jawaabay horay u soco nebigu muse sal alla alih wasalam tii dambeoo loo weydiiyeyna wuu ka jawaabay can abi saciidin alkhudriy waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi ayu nnaasi dadka keebaa afdalu ugu fiican yaa rasuulallaahi rasuulkii allow qaala nebigeenu wuxuu yidhi mu'minun ruux mu'min ah oo ilaahay rasuulkiisa rumaysan iyo wixii in la rumeeya ee waajibtahoo dhan kaasoo yujaahidu dagaalamaya binafsihi naftiisa bixinteeda iyo wamaalihi xoolihiisa bixintooda fii sabiilillaahi jidka alle qaala ninkii wuxuu yidhi uma man yaa ku xiga oo kale qaala nebigu wuxuu yidhi uma rajulu nin ayaa ku xiga muctasilun dheeraaday fii shicbin meel gol ah ama laab oo min ashicaabi meelaha laababkaa ka mid a ah. buur keliya maaha shicibka inta badan waxa loo isticmaala shicbiga waa buuraha goshooda meesha ah laakiin hadda waxaa loola jeedaa meel kastoo un bannaan ayaa soo gelaysa yacbuduu caabudaya rabbahu rabbigii wa fii riwaayati riwaayad kale waxay yataqi illahi ilahi buu ka baqaya riwaayaadka qaar baa waxay ishaarayaan salaaduu oogayaa sakaduu bixinaya wayadacu wuu kala tegayaa annaasa dadka min sharihi dhibkiisana ummadda wuu ka haysanaya rawahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu thaaliu wasituun xadiidka lixdan iyo saddexaad can sacd bni abi waqaasin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi innii anugu la la'walu lcarabi carab ninkii ugu horreeyey baan ahay oo ramaa ganay bisahmin leeb fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisana ku gamay walaqad kunnaa waxaan ahayn naqsuu kuwii duula maca rasuulillaahi rasuulkii alle la jirankii sala allahu calayhi wasalama maa lanaa annaga xaluusa noo sugnaan dacaamun raashin raashinkaasoo na'kuluhu aan cunno ilaa waraqu lxablati geedda waxaa weeyaan quraca ah abqadiisa maahane ahane wa haada samru iyo samurkan waa laba noocoo geedyaha geedaha ka mid ah ama la yidhaahda ilaa waraqulxublati abqada iyo wahaadaakan asamuru ee quraca maahane xataa inna axadanaa ilaa midkayo la yadacu uu saaleeyo ama digeeyo kamaa tadacu say u digayso oo u saxarooto ashaatu neefka arigaah maa lahu qofka uma sugnaan khiltun wax saxaraahoo isku darmatay oo jilicsanna uma sugnaane saxara inta saaladii geeloo kala noqotay iyo ariga adkaatay oo xabad xabad usoo dhacaysa ayaanu saxaroon jirnaybi sababtu waa maxay cuntada dadka saxaradooda iyo dunyada waxa kala duwan waa cuntada ay cunaan markaan cuntaan cunno weynay baa sidii xoolihii geedaha daaqi jirnaybi markaasay saxaradaydi waxay noqotay digadii iyo saaladii ariga iyo lodii geeloo kaleeto oo xabad xabad usoo dhacaysoo qalalan wakhtigaasaana soo maray wakhtigan uu leeyahay sacad ibnu abi waqaas innii la walu lcarabi ramaa bisahmin fii sabiiliillaahi waxay ahayd ciidan ilaalo ah oo nebi moxamed uu diray oo korjooga ah sala allahu caleyhi wasalam hogaamiyena uu uga dhigay cubaydullaahi ibnu xaari ibnulmutalib wuxuuna dagaalkaasuu ahaa dagaalkii ugu horreeyey oo mushrikiin iyo muslimiin dhex mara ilaaladii ugu horreysay oo nebi moxamed uu dira sala allahu calayhi wasalam ayuu ah sanadkii koowaad oo hijraduna ahaa sida xaafid ibnu xajar iyo kayrkaba ishaarayaan rasuulku dad muslimiinta ka miduu uu diray meel raabuq la yidhahdo qolyo joogu u diray wuxuuna ku yidhi halkaa waxaa marayo aad kula kulmi doontaan socoto quraysh safar ay leeyihiin ah marka qolyahaas ayaga adeecadowna waa ka dhexayso heshiisma dhexoolin meeshii baa lagu kulmay leebab iyo waxbaa la isku ganganay ee dagaal safsafana mausan ka dhicin sacad marka wuxuu ahaa raggii hogaamiye meesha marayey ninkii ugu horreeyey oo leeb gana ayuu ahaa markuu galada la kulmay ninkii ugu horreeyey oo leeb gana ayuu ahaa axaadiista qaar baa waxay ishaarayaan in la dagaalamay xoolana uu ka keenay raggii asaga la socdayna uu dhabarka inta marsaday oo dagaalamay oo wacdana dhigay markuu xoolihii soo dhiciye nimankiina fakadeen xoolihiina la soo haniimaystay baa nebiga la isula yimi haniimadii la qaybiya asagaiyo raggii kale loo sima asaguna wuxuu islahaa dagaalka dowrka iyo kaalinta ugu badan maadaabaad qaadato dagaalyahan tahay raggan xoogaa haniimada waa lagaga badin doonaa afarey gabayuhu tiriyey uu ku ishaarayo inuu raggiisii gadaal marsaday asaguu dagaalamay xoolahan soo dhiciyey xoogaan ay ka muuqatay inuu leeyahay haddee waxa weeye hanimada ziyaadaha laygu daro markaasaa nabigu u sheegay culamada qaar waxay leeyihin wuxuu nebigu u sheegay quwadaada iyo geesinimadaada adugu haddaad ku dagaalantay ayaguna ducadoodii iyo ikhlaaskooda kula garab taagnaayeen ilaahu noo guule ilaahu nimanka waxaweyaan noo jebi ilahu cadowga noo jebi saasay ku hayan kula garab taagnaayeen marka rag wada socda oo ducada iyo dagaalka isku feer wadaad ahaydeene hanimadu waa idiin sibantah ayib inuu is-ammaano yidhaahda ninkii ugu horreeyay oo carbeed oo leeb ganaan ah oo dar ilaahay u gana weliba oo camalkiisii dar ilaahyaa uu sheego maxaa ku kalifay dan baa ku kaliftay wakhtigii cumar buu kuufo wuxuu uga dhigay gumartoor yar halkaasii joog sacad ibnu abuqaas way soo eedeeyeenoo waxay ku yidhaahdeen ninkan aada noo keentay nin fiican ma aha sacad ibnu abuqaas oo maxaa jira waxay ku yidhahdeen salaadda si loo tukada ma yaqaan kow haddii wax la helana si wanaagsan uma qaybiyo labo xukum hadday noqotana ee xashuu yaqaanaa iyo nin jeclaysi ciidamadu hadday baxayaanna kama haro meeshiisuu ku haraabo dagaaladan furinta ma aado cumar xilkii buu ka casila marka sacad uu ka qaada maadaama shacabkii uu maamulayey ay ka cawdeen isla horta xilki baa ka casila xilkii asagu keligii u hayey buu saddex nin oo kale u magacaabo oo weliba u kala qaybiyey asagiina waa loo yeeray meeshii muslimiinta looga telinahayaa looga yeero madiina wuu yimid wuu waraysta wuxuu ku yidhi cumarow waxba kama jiraan waxa lagu sheegay salaaddii nebi maxamed baan tujiyabi sal alla wasalam kuwaan reebaadiyaha aniga hadda ibarahayabi salaadda si loo tukadabi ninkayga waagaas jihaadi jiray oo ruuxii toddobaadoo islaamo ahaa oo intaasoo dagaal ka soo qayb galay oo salaadaha nebi maxamed ku feer tukan jiray acraab haddeer anugu aan soo islaamiyey oo sababkood aan ku soo islaamiyey maa aniga hadda salaad i baraysabi walla waan khasaaray kuwaas hadday waxay barayaan oo saaka ilayhin sacasi loo tukada ma yaqaan anaba magacayba ay inuu marka camalkaan sheega taasaa keentay waana meelaha culimmadu ay leeyihiin qofku madluum yaho laga gardaran yahay cirdigiisa iyo sharaftiisa wuxuu ku difaacanayo oo noocan oo kaleeta waxaasaan qabtay oo waxaasaan qabtay oo saasaan ahaa inuu sheegtaay waa u bannaanta ma aha faantan laakiin cirdigiisuu rabaa inuu ku difaaco cirdigiisa ayuu rabaa inuu ku difaaco waxaad dareemaysaa marka dhibka ay ka soo mareen saxaabadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama diintan islaamka iyo wax u qabadkeeda ayagoo iska dhaqan oo xoolahooda haysto oo waddankooda jooga inta la dhibay oo la cadaadiyey oo waddankooda isaga tageen bay duruuftu waxay kalifaysaa mararka qaarkood gaajada jirta inay geedihii xooluhu daaqi jireen oon bani aadamkuba cuni jirin intay cunaan saxaradoodii tii digada xoolaha kole inay noqoto iyo saaladii ayib cumar muxuu sameeyey niman wuxuu u diray baaritaan soo sameeya hawshan sacad lagu soo eedeeyey inay jirto masaajidii kuufo ku yaal dhan baa lagu soo wareegay salaad kasta markii la tukada inta la istaagaa waxa la yidhahdaa ilahay baan idinku dhaarinay sacad ibnu abuwaqaas ka warrama kulligood masaajiddii waxay isku raaceen sacad waxaan khayr ahayn inaan lagu ogeyn nin wanaagsan uu yahay hal masjid boqolyo reer bani cabsi la yidhaahda ay deganaayeen oo ayagoo dhexdooda ku yaalay baan inuu ka istaago oday ah markaasuu yidhi hadaad ilaahay noogu dhaariseen salaadda si loo tukado ma yaqaan oo wixiibu ku sheegay marka wuu caay sacad wuxuu yidhi ilaahayow addoonkaa istaagay waxa uu la istaagay hadday tahay been abuurad igu been abuuranayo iyo istustus iyo riyaa ilaahu hadday ka tahay cumrigiisa ilaahu dheereeyo asaasa ka dhig cantatab ah labada indhoodna ilaahu ka tuur diintiisana ilaahu ka fidneebi waa hadduu igu been abuuranayo saddexdiiba odayga waa ku dhaceen xadiidkaa ninkii warinayaa wuxuu yidhi waxaan arka odaygiioo waayeelnimo ka gaaray sunniyahan kore haraggoodan oo inta soo dhacay halkaa hoose saaran intay cad noqdeen oo uu gaboobay oo qaybtaan saro haraggan koraa sunniyaha intuu soo dhacay halkaa isha hoosteeda uu saaran yahay asagoo da'daa la eeg buu wuxuu dhegaysanayaa gabdhaha yaryarka oo meelaha marahayo adeegiiyo loo soo diray shanqartooda markay kusoo dhow yihin buu kusoo boodaya naaska ku dhagahaya isagoo da'daas oo xataa indhahan wax si fiican ka arkaynin oo isku dhejinhaya qandhuufanhaya markii la weydiiyo liy war da'daana waa joogtaa indhahaagiina waa kuwaan dhaqankaaguna waasaana see wuxuu jiraanbu wuxuu odhan jiray shaykhun maftuunu asaabatnii dacwatu sacdin maa waqaas waxaan ahay waayeel fidnoobay oo diintiisa ka fidnoobay ninkii sacd ahaayo saalixa habaarkiisi baan igu dhacay buy khalaas halkaasuu ku dambeeyey sida awgeed weligaa iska ilaali inaad dadka dulmidid ood ku xadgudubti hadalka ha ku dulmin ficilkana ha ku dulmin qalbigana dulmi ha kaa gelin dadka inay ku habaaraan baa laga yaabaa mustaqbalkaagana saamayn ku yeesho ayib wuxuu sheegaa ibnuqayim nebiyulaahi maxamed markii dagaalkii uxud la galay sala allahu alayhi wasalam uu galay waxaa jiray dhaawacyo soo gaaray ama dhooshiisa ha noqoto ama jirkiisa kale ha noqote ninkii wuxuu leeyahay dhoosha nabiga dhoolka nebiga sal alla alayhi wasalam iyo foolkiisa iyo dhaawaca u geystay waxaa lagu imtixaamay buu leeyahay cid kasta oo asaga ka farcanta cid kastaoo asaga farciisii ah soddon sano markay marayaan inay ilkuhuna ka daataan afkuna uu uro wax la heshiin kara iyo wax soo agdegi kara iyo wax la hadli kara midna lama arko qof walba oo ninkii nebi maxamed afkiisa dhaawacay sidaa u galay waxa weeyaan ka farcamo u dhalay markaasuu ibnuqayim wuxuu leeyahay wa min shumi alaabaa'i cala alabnaa waa bacownimada aabbayaasha qaarkood ay ilmahooda ku reebaan ilmahaaga wax wanaagsan uga tag duca uga tag khayr uga tag laakiin haddaad awliyada ilaahay dulmidid oo akhyaarta dulmidid oo ambiyada ilaahay gef aad ka geshid waxaa laga yaabaa cuqubadeedu inay muddo dheer kula socoto can sacd bn abi waqaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi innii anugu la walu lcarabi carabninkii ugu horreeyey baan ahoo ramaa ganay bisahmin leeb fii sabiilillaah ilaahay jidkiisa ku ganay geesi buu ahaa sacad ibn abiqaas nebigu sal alla alih wasalam gano tuur buu odhan jiray hooyada iyo abbaahiba allow aan kugu furtay aad buu u jeclaa awowgii nebiga awowgii uun ahaayo nebiga aabbihii ayuu sacad ibn abiqaas waxay u ahayn jifadiisu ree abtibay u ahayn walaqad kunnaa waxaan ahayn naqzuu kuwa duula maca rasuulillaahi rasuulka alla la jirankiis sala allah alih wasalam maa lanaa nooma sugnaan acaamun wax raashin ah raashinkaasoo na'kuluhu aan cunno wax raashin oo aan cunno maanaa lahayn adoo duruufaysan adoo gaajaysan adoo oomano aradan ilaasho diintaada ku dhaqan diintaada casiis diintiisa ku adag noqo nooma sugnaan ilaa waraqulxublati geedka quraca ah abqadiisa maahan geedaha abqadoodaan cuni jiray iyo wahaada samuru geedkan samurka ah xataa ina axadanaa ilaa midkayo layadacu uu dhigo oo saaloodo kamaa tadacu say u digayso ashaatu neefka arigaa maa lahu xaalaysan u sugnaan qofkaas khiltun maa lahu xaalaysan u sugnaan saxaradaas ee wax la dhigayo khiltun isku dhex jira khiltun muxuu ula jeedaa wuxuu leeyahay laa yakhtalitu bacduhu bibacdin saxaradii dadkaanu ay saxaroonayeen qaarkoodba qaarka kale kuma dermanayn maxaa dhacay waa min shiddati jafaafihi wa tafatutihi waa qalalay wax qalalan bay dhigayaan oon qoyanayn oo dhibicdhibica ah. waxa weyaan xabadxabad ah inina ah ayay dhigayaan rawahu lbukhaariyu muslim alxadiidu araabicu wasituun xadiidka lixdan iyo afraad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam halaaun saddex ruux laa yukallimuhum lama hadlo hum ayaga allaahu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda walaa yanduru ma eega ilayhim ayaga xaggooda walaa yusakiihim ma tahiro oo dembi ay la yimaadeen lagama dhaafo walahum ayaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun jirkooda xanuujiya kan koobaad waxaa weeye rajulu calaa fadli maa-in biyo dheeraad ah oo baahidiisa ka badan ayuu ku dul sugan yaha bilfalaati meel bahgooye a yahay jadcidlaahuna joogaa yamnacu wuxuu u diidayaa hu biyihii dheeraadka ahaa min ibni sabiili qofkii socdaalka ahaa oo safarka inankiisa ahaa kaa ayuu u diidayaa ninkaasi waa ninka koowaad oo ilaahay wuxuu isugu darayaa inuusan qiyaamada la hadlin inuusan il raxmadla ku fiirin dembi uu la yimidna inuusan ka dhaafin ninka labaad wa rajulu nin weeyaan baayaca wax ka iibsaday rajulan bisilcatin badeeco bacda alcasri salaadda casar gadaasheeda fa xalafa markaasuu u dhaartay lahu ninkii wax ka gadanayey billaahi ilaahay buu wuxuu ugu dhaartay la akhada inuu ku soo qaaday haa badeecadan bi kada wa kadaa sidaas iyo sidaas fa saddaqahu ninkii wax ka gadanayaa sidii ku rumeeyey wa huwa asagoo shaygaasina calaa hayri daalika aan sidaa ahayn sidaa uu leeyaho ugu dhaartay saasaan ku soo iibsaday waxba kama jiraan ama qiimahaasuu ugu joogaa kan saddexaadii waxaa weeye wa rajulu nin baayaca la baayactamoo heshiis iyo gacanqaad uu dhex maray imaama nin madaxweyne ah laa yubaayicuhu xaalo uusan u dooranaynin ilaa lidunyaa adduunye maahane fa in actaahu madaxweynuhu hadduu siiyo hun ninkaas minhaa adduunyada xaggeeda hadduu wax ka siiyo wafaa ballankiibuu u oofinayaa madaxweyne noolow buu ku haynahaya meelahaasuu ka ammaanaya weliga waa u sacbinaya wain lam yucطihi hadduusan wuxuu u ballanqaaday iyo xoolihii uu ku doortay uusan siin minha iyada xaggeedana lam yafi ballanka u oofin mahaye mucaarad buu ku noqonaya rawaahu lbukhaariyu wa muslim muslim iyo bukhaari baa wariyey xadiidkani wuxuu sheegay saddex noocoo dadka ka mid oo aan ilaahay la hadlin saddex kaleoo waxaa jirta muslim uu wariyey oo axaadiistooduna kala duwan tahay oo nebigu uu yidhi sala allahu caleyhi wasalama ilaahay lama hadlo il naxariisla kuma fiiriyo dembigoodana ma dhaafo yay yihiin saddexdaa kale ayib wuxuu muslim wariyey xadiidka abuu hurayra oo nebigu uu yidhi saddex ruux ilaahay lama hadlo qiyaamada il naxariislana kuma dhugto dembi ay la yimaadeenna kama dhaafo wuxuu ku sheegay nebigeennu saddexdaa ruux shaykhun zaani wa melikun kadaab wa caa'ilun mustakbir qof waa yeeloo sinaysanaya iyo nin madaxweyne ah oo boqor ah oo beenbadana ah iyo sabool haddana isla weyn oo kibiraani ah saddexdaas ruux saddexdaa cuqbay leeyihiin sababtu waxaa weeye qofka waayeelka ah oo waxgaradka ah waaye araggana ah tajaarib iyo nolol badanna soo maray waayeelnimadaas iyo ciradaa iyo da-daasaa ah waxaa la rabay inay sabab ugu noqoto inuu ilaahay u dhowaado markii intuu daciifay la rabay ilaahay inuu u dhowaado asagoo da-daas ah hadduu zina iyo gogoldhaaf iyo dhaqanxumadan bilaabay ilaahay caradiisuu qaba ninka boqorka oo madaxweynaha waa nin ladan waa bulshada meeshii ugu sarraysay dadkii asagaa ka wada sarreeya inuu marka been keeno oo been la yimaado dadkii been ka dhaadhiciyay wax baahiya oo looma qabo asagoo caa'il ah oo faqiir faqiiroon waxba haysanin inuu haddana kibir badan yahay oo isla weyn yahay oo takabur ku jiro laga yaabo waxyaalo usan lahayn waa leeyahay inuu yidhaahdo iyaduna waa dembi kaleeto saddexdaa nebigaasaa xadiidkaa ku sheegay sal alla alih wasalam saddex kaloo waxaa jira nebigeennu uu sheegay xadiidka abuudarrin oo uu sidaasoo kale leeyahay saddex ruux ilaahay lama hadlo dembina kama dhaafo dembina waxa weeyaan mana fiiriyo ilaahay waxaa saddexdaasuna ahaayeen inuu nebigu yidhi almannaan alladii laa yucطii shay-an ilaa manna qofka abaal sheegashada badan oo shay uu bixiyaa uusan jirin ilaa shaygii waa ku galla sheeganaya hadda ka hor baan koob shaaha kuu shubay hadda ka hor anigii kabaha kuu iibiyey hadda ka hor anigii xabsiga kaa sii daayey hadda ka hor aniga masaaj ka dhisay hadda ka hor hadda ka hor meel allaala meeluu tago shantii shilin uu bixiyey kama dhaato weligii waa hadal haya wax allaala wuxuu bixiyo hadduu cilmi xataa akhrinaayo inuu abaal sheegtuu rabaayo meel walba ka sheeg sheego ruuxa noocaasa qolyahaasaan ilaahay la hadli doonin qiyaamadu ku jiraa kan labaadii waxaa weeye walmunfiqu silcatahu bilxalifi alfaajir qofka badeecadiisa ku socodsiiya magaca ilaahay uu ku dhaarto weliba been ugu dhaaranayo ilahay baan ku dhaartay intaas ugu jooga wallahi baan ku dhaartay waxba iguma jiraan faa'iide ah adaan kugu danayn ahay waxba kuma jiraan waa beenti muxuu igu danaynay hadduu igu danayn muu sadaqaysto ilaahay baan ku dhaartay adaan kugu danaynayaa buu ku ilahay baan ku dhaartay waa nooci ugu fiicnaa ilahay baan ku dhaartay waana beentii waxa uu sheegayo asagana ilaahay qiyaamada la hadli maayo dembigiisana dhaafi maayo xaggiisana eegi maayo badeecadaada iibso maxaad ilaahay ugu dhaaranaysaa magaciisa maxaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa ummadda islaamka ilahay magaciisa agtooda sharafu ka leeyihi way qaymaynayaan ilaahay cadamada ilahay baa qalbigooda ku jirta inaad magicii ilaahay marka dadka inaad ku dulmidid u adeegsatid iyo dhaarta lama ogola waa dulmi wey arrinkaasu ruuxa saddexaadi waxaa weeye oo nebigu qolyaha uu ku sheegay walmusbilu isaarahu ninka ragga ah ee hoos guntigiisa iyo sarweelkiisa ama qamiiskiisa ama macawsta dhulka ku jiida kuwa guntuxumayaal odayaasha qaar ka mid ah hadday u bixiyaan baa soo baxo surwaalku ka dhacayaba awal surweelka la jiidi jira laakiin hadda jiidankii waxaa ku darmaday dabadiina in la bannaysto surweel weyn oo ka dhacdhacahaya oo aad arkays waaga hore xataa dhallinyarada lagu yaqaano odayaal hadda kusoo biraan arka masaajidka markaad tukanaysa qaar hortaada ku sujuudsan ama ku rukucsan waxaad arkaysaa baridii o dhan bannaan tahayba oday oo laga yaaba inuu siyaasiyaho meelaha markuu fadhiya ad yaabaysa reer magaalnimadiisa masaajidka markuu dhex fadhiyana baridu u qaawan tahay cib wey arrinkaasoo kaleeto sarwaalkaaga gasho macawstaada gasho qamiiskaaga gasho laakiin cawradaada asturo xuduudda ilaahay ilaali dharkaana waa nicmo ilaahay ku siiyaye xadkii ilaahay ugu talagalay ilaaliyo ku koob istikbaarkii isla weynankana iska ilaali ayib kulligood marka waa dad aan ilaahay qiyaamada la hadli doonin xadiidka waxaa ugu horeeya saddexdan hadda qaybood aan hayno rajulun calaa fadli maa'in bilfalaat waa nin biyo haysta biyuhu baahidiisa waa ka badan yihiin oo biyo dheeraadu haysta meesha uu joogana waa bahgooyu u fiirsada qodobada xadiisku wax ku qaydayo biyaha baahidaada haddaysan ka badnayn waciidkan soo geli mayse leanna xadiidku wuxuu sheegay fadlu maa biyo dheeraadu haysta haddaysan kaaba badnaynba ma soo gelayse kow bilfalaati meel bahgawyaahu joogaa isliin ninka jooga haddii biyo dheeraad haysato uu kaa leexdo meel kale u ka cabaaya sidiisuu inta yimaad u ka dhargaaya ayana ma soo gelaysi dadkii socdaalka ahay oo safarka aha u diiday kuwa magaalada degan oo ayiguba biyahooda haysta haddii hornamiyo geesiga mara ma soo gelayo waxaa bukhaari ku sugan inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ninkaa qiyaamada wuxuu ku odhanayaa ninkaasuu ka warramay rajulun manaca fadla maa'ihi fa yaquulu alyowma amnacuka fadlii markaad qiyaamada tagta ilahi wuxuu ku odhanayaa maantan waxaan kuu diidayaa ixsaankayga anuguna kamaa manacta fadla maa lam tacmal yadaaka waxaan gacmahaagu shaqaynin oo anigu aan ku siiyey haddaad dadkii u diiday adduunka maantuu qiyaamo la joogaan aniguna ixsaankayga kuu diidaya markaad ilaahay hortaagantaho od qaawan tahay oo buuryaqab tahay oo cagaacad tahay oo qoraxdii ay madaxaaga saaran tahay maalinkaas ilaahay hadduu kugu yidhaahdo wax ixsaanood iga helaysid lama arko oo ilaahay abaalkaagii uu ka dhigay saa dadka ula dhaqantay ayaan darro weyn weeyaan sidaa owgeed dadka ixsaan u samee ilaahay baa ixsaankuu samaynaya qodobka labaad waxaa weeye oo xadiidku uu ka hadlayo waa nin badeecadiisa bacdalcasar dhaar ku socodsiiyey dadku ugu dhaaranaya bacdalcasar buu dhaaranaya inuu qaymaha ugu joogo ama waxaas uusan u dhaafaynin buu ku dhaaranayaa ama shaygu maaddadaa uu ka samaysan yahay waxa uu ku dhaaranayana waa been beentuu la garayo waa dembi inuu magaca ilaahay dembi ugu dhaartayna la garayo waa dembi bacd alcasar maxaa ku xidhan waxay culimmadu leeyihiin wakhtigaa wuxuu yahay wakhti fadli badan oo malaa'igta ilaahay baa kulanta khitaamul acmaal baa wakhtigaa dhacahaya wakhtigii noocaas ahabuu ilaahay magiciisa dadka ku laxugsanaya ugu dhaaranaya wallaahi bilaahi saddex ilaah loogu dhaartay ku haya xuquuqdoodiina uu meesha kaga qaadanaya markaasaa mushtarigii lacagta watay lacagta siin wuxuu lacagtaa ku bixiyey oo ku qancay magaca ilaahay oo loogu dhaartay asaguna badeecadiina u barakoobi maysa iyo lacagtuu qaadanayay aakharana cuqubadaasaa kusii sugaysaba sidaa ogeed badeecada si wanaagsan ha loo gato oo lacagta si wanaagsan dadka waxaa looga gato nebigeenna watulah sala allahu calaih wasalam ittaqu llaha waajminu alab ilaahay ka cabsadoo risaqaad raadinaysaan si xalaal ah oo wanaagsan oo dayiba ku raadiye ruuxa saddexaadii waxaa weeye madaxweynuu doortay ololu wax ka galay doorashuu wax ka galay madaxweynihiibuu doortay waa soo taagan ujeeddada iyo hadafka uu ka leeyahayna ilaa lidunyaa bas hawshaa waxaan malanaya maanta waa waa waaqacay saaranta axsaab ururo ashqaas kulli dadko dhan bay wada haysataa kulli soomaaliya markay doorasha ka jirto ama goboleed goboleedyada ha noqdeen ama meel kale ha noqdeen nin walba reerkiisu u tagay magaciin jir buu leeyihi waa la yahayaa maanta markaasaa la dooranaya loogu ridaya haye qabaa'ilku wax odayaal ha keeneen xildhibaan ha keeneen fulaan ha keeneen waana kana wax u doorta mustaqbal ummadeed oo madaxweynahaas yidhaahda alailahi maanta kanu walow qabiilba yuusan ila wadaagin inuu ummadda iyo dalka anfacaa laga yaaba qof u doortahay waa nugu yaraaday cadaaladii baa yaraatay alla ka cabsigii baa yaraaday masaalixda caamka ah oo ummadda ka wada dhaxaysa in la ilaaliyaa yaraatay nin walba wuxuu rabaa meeshaa inuu iska arko nin walba meesha inuu iska arku rabaa bas hadduu dantiisa ka arki waayo soo ma aha khalaas wuu dagaalamaya ballankiibuu ka baxayaa mucaaradu mucaarad buu bilaabahayaa dagaal buu bilaabayaa maxaa ka imaanaya marka waxaa ka imaanaya inay fitan badan oo ummadda dhibaato u keena oo dalka ma'saq iyo musaa'ib geliya ay ka dhalato dagaal inuu dhaco dhiig inuu daato furuujta lagu xadgudbo qax iyo balaaya ay dhacdo ummad badan oo noloshooda halis ay gasho malaayiin ayaa imaanaysa muxuu ku yimid haddaan dantaydii ka dhex arki waayey meeshay doonay ha ka dhacdo ruuxa noocaasa ilaahay taasaa ku sugaysa qiyaamada inaan ilaahay la hadlin inaan ilaahay il raxmadla ku fiirin dembi uu maalinkaa la yimidna inaan laga dhaafin howl aad u adag wey sidaa awgeed baad waxaad dareemaysaa doorashada madaxweynaha la dooranayo iyo bixitaanka lagu baxahayo iyo riditaanka dowlad la ridahayo maqsuudka horta madaxweynuhu ma aha in hebel iska magacaabo ee maqsuudku waxa weeye camalka waayo casharkan kan ku xigin ugu imaan doonaa maqsuudku waxa weeye oo meesha loo keena madaxweynaha inuu ummaddan diinta ilaahay ku dhaqo noloshooda siiyo diintooda u difaaco maareeyo ayaga kala hago daalimka gardaran qabto madluumka laga gerdaran yahay xaqiisa usoo dhiciyo masaakiinta xanuunsan caawiyo wuxuu madaxweyne madaxweyne ku yahay waa intaas laakiin mid bulshadii iyo ummaddii dhacayaay oo ayaga ka faa'iidaysanaya hadhowna dekana qaba oo markuu doorashadaas uu dhammaato aan waddankii ku noolaan karin leanna xuquuqdoodii o dhan baa laga yaaba inuu cunay mashaakilka maanta caalamulislami qayb badan oo ka mida ah ka jiray ka mid xadiidku marka wuxuuna tusinayaa waciid iyo hanjabaad adagoo ku soo aroortay madaxweynaha qofka ballanka uga baxa muslimka ah ama imaamkii madaxweynaha ku baxa kow sababtoo ah muslimiinta ku kala tegaya taasi waa qodob oo xadiidku inoo faa'iideynaya wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah asalka imaamka waxa loo dooranayaaye oo dadku ay ula baacitamayaan waa inuu xaqa ka shaqeeyo xuduudda ilaahayna oogo ummadda wanaagga faro xumaatada uu ka reebo qofkii marka ka yeela ballankii iyo doorashadii imaamka uu dooranayey asalkii doorashadaas loo dejiya waxaan ahayn maqsuudkii saxda ah buu khilaafay waana khasaaray adduunya aakharaba can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama alaaun saddex nooc oo dadka ka mid a ah, saddex ruux laa yukallimuhum la hadli maayo allaahu alle yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda ilaahay kula hadli maayo maalinkaas walaa yanduru ma eegaya ilayhim ayagaa xaggooda walaa yusakiihim ma tahirayo oo dembi ay la yimaadeen laga dhaafi maayo haddaan alla u naxariisan walahum ayagana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun jirkooda xanuujiyo guba kan koobaad waxaa weeye rajulunnin calaa fadli maa-in biyo dheeraada oo baahidiisa ka badan buu ku dul sugan yaha bilfalaati meel bahgooyaana wuu joogaa yamnacu wuxuu u diidayaa hu biyihii min ibni sabiili qofka musaafirka ahoo socdaalka ah culimmada qaar baa waxay yidhahdeen waxaa laga soo reebayaa gaalka xarbiga ahoo dagaalku kaala dhaxeeyo iyo murtadka diinta ilaahay ka baxay kuwa waa laga soo reebayaa walow biyo dheeraadaba aad haysatid meelba hagooyaana aad joogtid maxba siin mayse qolyana waxay leeyihin inta biyaha ka dharjisid dil maadaama dhigiisu kuu bannaanaa gaalka dilgabtiisana si miyaa kow kaga sii kabacdina dil bay leeyihi kan labaadii waxaa weeye wa rajulu nin baayaca doortay oo la heshiiyey rajulan baayaca iibiyey rajulan ninbuu wuxuu ka iibiyey bisilcatin badeeco bacda alcasri casarka gadaashiisuuna ka iibiyey fa xalafa wuu dhaartay lahu ruuxiibuu u dhaartay billaahi alla magaciisa ayuuna ugu dhaartay la akhada inuu soo qaaday haa badeecadan bikada kadaa sidaas iyo sidaas fa sadaqahu mushtarigii wax iibsanayaa u rumeeyey walxaalu huwa shaygaasuna calaa hayri daalika arrinkaa uusan ahayn sidaa uu ugu dhaartay waxba kama jiraan kan saddexaadii wa rajulu nin weeyaan baayaca la baayactamay baayacadu waxa weeye waa heshiis iyo gacanqaad iyo doorasho wuu doortay imaama nin madaxweynea ayuu doortay laa yubaayicuhu xaalo uusan u dooranaynin oo ugu ridaynin ilaa lidunyaa adduunyo maahane haddaan ku doorto reerkayaga maxaad u ogoshu leeyihi maaqa wiil baad waxbarashada iga bixinaysaa hadhow maxaad ii ogoshaho isiinaysaa markaasuu leeyahay xilkaasaan kuu magacaabayaa iguri markaasaa laga yaabaa inuu xoolo badan iyo dhaqaalo badan iyo ku bixiyo fa in actaahu madaxweynihii hadduu siiyo hun ninkii minhaa adduunyadii uu ku doortay hadduu wax cunka siiyo wafaa ballan kuu oofinaya weligii ka hor imaan maayo waa taageersan yahay dowladda halala shaqeeyo wixii ka soo horjeeda waa la dagaalamahayaa dowlad ka fiican weligiiya nama soo marin buu leeyahay sababtoo ah afka iyo jeebabka u buuxa waxa ka hadlinaya ou la hadlayaay diin ilaahi ma aha maslaxa iyo dan ummadeedna ma ahane ballankii madaxweynuhu u fuliyado waxaasaan ku siinaya adduunyadaa ahaa intii unbuu ku shaqaynaya hadduu waayo ka warran oo xataa madaxweynuhu si kale uba fiican yahay laakiin halkaa bas uu ka waayay adduunyadii iyo xoogaagii u sheerka ahay u magacaabay wain lam yucطihi hadduusan siinin minhaa adduunyadii uu u doortay uu kula ballamay madaxweynuhu hadduusan siinin lam yafi ballan uu oofinhaya lama arkee dab iyo naar buu ka shidahaya waa ku kacahaya rawahu lbukhaariy wa muslim wallahu aclam sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin